alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay masaladii muhimka ahayd ee ku saabsanayd macna laa ilaaha ila allah waxaanaynu nidhi macna laa ilaaha ila allah wuxuu farac ka yahay macna alilaah waxaynu markaa sheegnay أكثر أهل العلم inay ku tgeen الإله inuu yahay بمعنى المعبوd متكلimiinta قاarkoodna inay yihaahdeen الإله بمعنى الخالق أmا الqاdir أmا الqاdر على الاkتiراع iyo معaani lamida waxaynu raacinaynaa intaas adilada tusinaysa الإله inuu yahay بمعنى المعبوd adiladaas waxaa ka mid ah qowl اllahi tabaaraka wa waid qaala allahu yaa ciisa bna maryam anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah ilaahay isagoo la hadlaya nebi ciise wuxuu yidhi ciise ina maryamow maadaa dadka ku yidhi aniga iyo hooyaday laba ilaah oo ilaahay ka sokeeya naga dhigta waxaa la weydiiyey waa maxay ilaahayni min duuni illaahi naga dhigta miyaad tidhi ilaahayn nebi ciise wuxuu ku jawaabay maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu llaha rabbii wa rabbakum ilaahu wax kale dadka umaan sheegin waxaad amartay mooyaane waxaan ku urhi uun ilaahay caabuda allahaasoo rabbiga idinkana rabbigiina ilaah hadduu yahay bimacna alkhaaliq jawaabta nabiy llaahi ciisa maxay noqon lahayd muxuu ku jawaabi lahaa nabiy llaahi ciisa calayhi isalaatu wasalaam maa amartuhum ila an yactaqiduu khaaliqan waaxidan buu odhan laha aw qaadiran waaxidan waxaan amray uun inay caqiideeyaan khaaliq ama qaadir qura jawaabtani mustaqiim may ahaateen ilaah hadduu yahay bimacna alkhaaliq dadka maadaa ku ihi ilaah iga dhigta maya waxaan idhi ilaahay oo qura caabuda maxay taasi daliil u tahay ilaah inuu yahay bimacnaa almacbuud daliilka labaad ilaahay wuxuu ka sheegay qowmu muusa inay nebi muuse ka dalbeen inuu ilaah u yeelo dhada kaasaa idiin macbuude ee caabuda ilahi subxana wa tacala kitaabkiisa ku yihi qaaluu ya muusa ijcal lana ilaha kama lahum aaliha qaala inakum qowm tajhaluun ilah hadduu yahay bimacna khaaliq sidee bay nebi muuse khaaliq noo same u odhan karaan oo ijcal lanaa khaaliqan ama qaadiran waa min almustaxiil inay ka dalbaan khaaliq ama qaadir inuu u sameeyo maba samayn karaba mid khaalia isagu ma samayn karo isagaaba makhluuqaba mid qaadirana ma samayn karo marka ilaahan ay macbuudan weyaan macnaheedu maana midaan caabudno noo samayn araazi raximah llahu tacaala fi tafsiir اkabiir wuxu hi isagoo macnaha caddaynaya uma xakaa tacala canhum anahum qaluu ya muusa ijcal lana ilaha kama lahum aaliha wlam ana min almustaxiili an yaquula alcaaqilu limuusa ijcal lana ilahan kamaa lahum aaliha wakhaaliqa wamudabira liana aladii yaxsulu bijacli muusa wa taqdiirihi laa yumkin an yakuuna khaaliqa lilcaalam khaaliq caalam muuse maba samayn kara miduu sameeyena khaaliq lilcaalam ma noqon karo wamudabiran lowna ma noqon karo waman shaka fi dalika lam yakun kaamil alcaqli buu leeyahy taa ka shakiya idhahdo malaa nebi muuse mid caalamkan khaaliqu ah oo maamulo ayuu samayn karaa isagaan caqligiisu dhammaystirin walaqrab anahum alabuu muusa min muusa an yucayina lahum asnaama watamaaiila yataqarabuuna bicibaadatiha ila allahi tacala sida saxdii waxa weeye inay nebi muuse ka dalbeen inuu u cayimo asnaam ay caabudaan oo caabudisteeda weliba ilaahay ay ugu dhawaadaan wa hada اlqowl huwa اladii xakaahu اllahu can cabidaة اlأwthan xayثu qaaluu ma nacbudhum ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa marka ilaahiyo aanu caabudno ilahay noo dhoweeye noo samay macmud saasu ahaa calaa kuli xaal aayaddu waxay tilmaamaysaa ilaah inuu yahay bimacnaa almacbuud daliilka saddexaad mushrikiintu asnaamtooda waxay ku magacaabi jireen aaliha markay asnaamtooda aaliha ku magacaabi jireen sida ilaahay uu ka sheegay ajacala alaalihata ilaaha waaxida ina hada la shayun cujaab aalihadama waxay uga jeedeen khaaliqiin abadan suurtagal maaha taas waayo ilaahay baa in badan kitaabkiisa ku sheegay inay aaminsanaayeen islaamtoodu inaanay waxba abuurin waxba arsaaqin waxba noolayn waxba dilin marka markay leeyihiin aaliha ma noqon karto inay ujeedaan waa kuwo khaaliqiina ama raaziqiin ama muxyiin ama mumitiin iyo waxa lamida ee aaliha maxay uga jeedaan macbuudaad lanna waxay ictiqaadsanaayeen asnaamtoodu shay min sifaat rubiya inaanay lahayn maca dalika maxay ku magacaabi jireen aaliha bimacnaa macbuudaad walihaada ba ilaahay ku ictiraado uu sheegay arrinkaasi caqliga saxdii inuu diidayo cid aanad aaminsanayn inuu rabbi yahay khaaliqa maalika mudabira raaziqa muxyi mumiita inaad caabudaa inay tahay caqli daro daliilka afraad cadad min alxaadiid waxaa ku yimi riwaayaat tusinaya isticmaalu lafdi ilah bimacna lmacbuud waxaa ka mida ah xadiidka cumare dheer fii qisati jibriil riwaayadda muslim akhbirnii can lislaam faqala lislaam an tashhad an laa ilaha illa ana mxamed rasuul islaamka ii sheeg buui islaamku waxa weyaan buui inaad garto an laa ilaha ila اllah ana mxameda rasuul اllah an laa ilaha ila اllah inuu macnaheedu yahay an anlaa macbuuda ila اllah ama an laa macbuuda bxaqin ila اllah waxaa caddaynaysa riwaayadda kale saxiixeynka ku jirta oo odhanaysa ma lislaam qaala alislaamu an tacbud allah walaa tushrika bihi shaya marka an tashhada an laa ilaha ila اllah iyo an tacbud allaha walaa tushrika bihi shay-a labadaasi waa isku macno haddaanay isku macno ahayn saxaabiga xadiidka warinaya ama ruwaat lxadiid labada iskumay bedeleen waayo riwaayat lxadiid bilmacna maxaa shardi u ah an laa tuxiila almacna inaanay macnihii bedelin oo alfaadda xadiidka alfaad ka duwan waa la isticmaali karaa bishari an tuadiya almacna in macnaha laftiisii ay gudayso ayaa shardi u ah waxaa la mida xadiidka ibnu cabaas fi wafdi cabdi lqays riwaayadka qaarkood saxiixinka ku jira waxaa ku timi aamurukum biliimaani biاllahi waxdah waxaan idin amraya ilah qora in rumaysaan qaala atadruuna ma liimaanu biاllahi waxdah qaala allah warasuulu aclam qaala wa shahaadatu an laa ilaha ila اllah iimaanku wa ana muxameda rasuulu اllah riwaayad kale waxaa ku timi aamurukum biarbacin ucbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shaya idan shahaadatu an laa ilaha ila اllah ayaan idin amraya iyo ucbud اllah walaa tushrikuu bihi shayan waa isku macno taasina waxay daliil u tahay saxaabada iyo aimadii ka dambeysay bay axaadiida warinayay laa ilaha ila اllah inay u yaqaaneen ay laa macbuda bixaqin ila اllah iyo cibaadatu gayr illah inay tahay shirki waxaa la mida ah xadiidka ibn cabaas saxiix ku jira fi qisati irsaali mucaad ila lyaman horan way noo soo maray riwaayaadka qaarkood waxaa ku jirta falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi hahaadatu falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila اllah riwaayadda bukhaarina suu musanifku matniga ku sheegay ilaa an yuwaxid اllah taana musanifku saynu sheegnay shuraaxduna sheegeen sida sulaymaan iyo cabdiraxmaan iyo cabdiraxmaan ibn iyo waxa ay tusinaysaa musanifku raxima llahu tacala dada ku baraarujinayo laa ilaha illa macnaheedu inuu yahay towxiid اllahi bاlcibaada in ilahay subxana wa tacala cibaadada lagu gooni yeelo daliilka shanaad ana culamaء luga tawaarat aqwaalum calى tafsir اlilah bاlmacbuud culamaau luqa aqwaashoodu waxay iskaga daba tagtay ee ku aroortay inay ilaah ku fasireen bimacna macbuud ama macaani kale lakin bimacna macbuud u noqonay sida aladi yuljaw ilayh aladi yufzacu ilayh lanna waa cibaado aliltijaa ilى اllah iyo alfazacu ilى اllah waa cibaado wey ilaa qaarkood ijmaacu ahli luga ay soo naqliyeen waxaa ka mida abaabuayn sida durar saniya ku qoran juska saddexaad safxada laba boqol iyo saddexiy sagaashan wuxuu yihi waajmaca ahlu luga ana hada macna ilah macna ilah buu marka hore sheegay wuxuu yihi waama ilahu fahuwa aladi ta'lahuhu lquluub bilmaxabati wاlkhuduuci wاlkhawfi wاlraja watawaabici dalika min alragbati wاlrahbati wاltawakuli wاlistigaahati wاdducaai wاldabxi wاlnadr wاsujuud wajamiici anwaci اlcibaadati الظaahirati wاlbaطina fahuwa ilah bimacna maaluh ay macbuud waqad ajmaca ahlu اluga ana hada macna اlilah deetana wuxuu ka soo naqilay jawhari iyo culimo kale oo aimatu luqa ka mida ayuu macnaha kasoo naqilay waxaa isaguna la mida horna waynu soo naqilay ibnu faris kitaabkiisa mucjam almaqayis luqawiya kelmadan macnaha asalka u ah mararka qaarkood macaani kaleba ha loo isticmaalo oo siyaaqa iyo tarkiibka uu tusinayo lakiin macnaha asalka u ah inuu yahay bimacna macbuud buu isaguna sheegay waa ka yihi alaha alhamzatu wallaam walhaaw waa aslun waaxidu owa tacabud macno kaleo u asali ma jiro ilaah oo ahayn macbuud inuu yahay taaluhuna tacabud inuu yahay falilahu llahu tacala wasumiya bidalika liannahu macbuud wayuqaalu taalaha arajul ay tacabud qaala ruba ruya ayaa nuska qaarkood ay qoraan laakiin waa tasxiif ruba ayaa sax lilaahi daru اlghaniyaati اlmudda sabaxna wastarjacna min taaluhi alghaniyaat waa dumarka quruxda badan almuddana ay almutasifaat bima yumdaxu bih ee ku sifaysan wax lagu ammaano sabaxna subxaana اllahi bay idhahdeen wastarjacna ina lilahi wa ina raajicuun bay ihahdeen min taaluhi iyagoo ka yaaban ka yaaban tacabudkeyga marka taaluhu mar hadduu tacabud iyo ilahna muxuu noqonayaa bimacnaa almacbuud faama qowlun fi taxayuri alaha yalahu falaysa min albaab asal macnaha asalka ah ee ilaah uu leeyahy taxayur maaha buu leeyay ha looba isticmaala mararka qaarkoodi lianna alhamzata waawun waqad dukira fi baabi daliilka lixaad أن تفsير الإله بالمعبوd هو الذي تواarد عlيه الصحاaبة والتaaبعuنa لهم بإحسان صxaabadu iyagaa luqada dadka ka yaqaanay saasoo kale tafsirka نusuusta iyo fahمkeeda أqواaل الصحاaبة iyo taaبiciintii cilmiga ka qaatay waxay tusinaysaa إlah inuu yahay بmaعنى المعbud qad kanuu يfsiruna الإلaha fqad kanuu la يfsiruna إlah إlا بالمعbud inagii sheegnay inuu ibnu cabaas arrintaa ka soo naqilay wama taawiilu qowli اllahi tacaala dikruhu allah fainahu calى macna ma ruwiya lana can cabd llahi bn cabaas huwa aladi ya'lahuhu kulu shayi wayacbuduhu kulu khalqin waxaa kaluu kasoo waxaa kaloo uu bisanadihi cabdixaaq ka wariya can cabd llahi bn cabaas qaala allahu du luluhiyati wاlmacbudiyati calى khalqihi ajmaciin kadibna taabiciinta qaarkood sida qataade iyo ayuu macnaha kasoo naqilay hadalka ibnu cabaas iyo ardaydiisii taabiciinta ahaa qaarkood markuu soo naqilay ibnu jariir الطabri raximah اllahu tacala fi tafsiirihi uu khulaaseeyey wuxuu yihi walaa shaka ana alilahata calى ma fasarahu ibnu cabaas wamujaahidu shay kuma jiro ilaaha marka loo raaco sida ibnu cabaas iyo mujaahid ku fasireen masdarun inuu yahay ilaah min qowli اlqaa'il allaha allaha fulan ilaahatan kama yuqaalu cabad allaha fulan cibaadatan wacabara ru'ya cibaaratan faqad bayana qowl bni cabaas wamujaahidin hada ana alaha cabada wa ana alilahata masdaruh almucalim raximah llahu tacaala kitaabkiisa rafcu ijtibac can macna alcibaada walilah kitaabkan idiin sheegayey rafcu اlijtibaah can macna alcibaada wاlilah baa la dhaha waana maطbuuc xataa nadka uu ku jira waad usoo degi karta ina الصaxaabata kanuu yafhamuuna itixaada macna shahaadati an laa ilaha ila اllah alati yahbut biha اlislaam wa macna iltizaami cibaadat اllahi tacala wacadam shirki bih saxaabadu waxay fahamsanaayeen buuri shahaadatu an laa ilaha ila اllah oo ah waxa lagu islaamo iyo iltizaamu cibaadat اllah in ilaah un la caabudo cadam shirki bi on loo shariik yeelin labadaasi inay isku macno yihiin shahaadatu an laa ilah illa macnahay tusinaysaa inuu kaa yihi arrinka toddobaad in badan oo ka mida culimada qaarkood oo ilaah macno kale u sheegay sida almutaxayiru fiihi oo kale ama almultajaw ilayh iyo macaanida la midka ah markay laa ilaaha ila allahu fasirayaan ilaaha laa ilaaha ila allahu ku jira macno aan macbuud ahayn kuma fasiraan uma idhahdaan laa ilaaha ila allahu laa mutaxayira fiihi laa mutaxayira fiihi ila allah ama laa yuljau ila ilى اllah aw laa muxtajiba ila اllah aw gayraha min almacaani waxaanay sidaa u yeelayaan laba arrimood arrinka koowaad wuxuu yahay kelmadan ilaah macaani kale haddii la doonayaba ha lagu ilaaqo fi lua lakiin macnaha asalka u ah ee biduuni nadarin ila tarkiibi wasiyaaqi ay kelmadani tusinaysaa oo bimacna macbuud macaani kale waa loo isticmaali karaa taama ma oo ay ku tusiso bisiyaaqi wاtarkiibi wاlqaraain arrinka labada saa u yeeleenna waxaa weeye nusuusta shareecada ee qur'aan iyo sunaba leh sida tusaalayaashii aynu soo qaadanay ka dhex muuqda ka dhex muuqata waxay tilmaamaysaa ilaah inuu yahay macna macbuud laa ilaaha ila allahna macnaheedu inuu yahay laa macbuuda bixaqin ila allah arrin saddexaadna waa lagu dari kala odhan karaa waxay laa ilaha illa saa ugu fasireen iyagoo mararka qaarkood macaani kale ilaah u sheegaya lianna hada huwa almanquulu can isalaf min asxaabati wataabiciin waa ta laga soo raray selafka saxaabo iyo taabiciinba leh haddaba culimadu waxay u badan yihiin laa ilaaha ila allah eh, inay taqdiir u baahan tahay oo laadu waa naafiya liljins ilaahana waa isamkeedii in khabarkii la qadarayo khabarka haddaba la qadarayo waa isku khilaafeen ahlucilmi fara badan oo ahlu waxay yidhaahdeen waa laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqi ila اllah oo bixaqin baa la qadaraya cadad min ahli cilmi baa saa doortay ibnu jariir baa ka mid a wuxu uhi wa an laa ilaha ila huwa yaquul waayqanu ayضa an laa macbuuda yastaxiqu اluluhata calى اlkhalqi ila اllah aladi lahu اlkhalq wاlamr fakhlacu اlandaada wاlaalihata waafriduu lahu اlcibaada waxaa kaloo uu yihi laa ilaha ila huwa yaquul laa macbuuda bxaqin tajuuzu cibaadath watasluxu اluluhatu lahu ila اllah aladi hadihi ifaat sifaathu laa macbuuda bxaqin fadcuuhu ayuha الnaasu mkhlisiina lahu اdiin mkhlisiina lahu طaaca mufridiina lahu اluluha laa tushrikuu fi cibaadatihi shayئa siwa min wathani wasanami walaa tajcaluu lahu nida walaa cidla aad bay aqwaashiisu u badan tahay sidan hore waxa weeyaan aynu sheegnay waxaa ka mid ah azarkashi ashaafici wuxuu leeyahay risaalo la dhaa macna laa ilaha illa allah risaalada waxaa la qadaraya markaa in la khilaafay ayuu sheegay qaarkood ay yidhaahdeen waxaba in la qadaraba looma baahna agarkuna ay yidhaahdeen waxaa la qadarayaa khabar maxduufa markaa qaarkood waxay qadareen buu leeyahy alwujuud oo laa ilaaha mawjuudu ila allahu bay yidhaahdeen kaasi waa qowlu ahli waxdat اlwujuud waa qowlu ahli waxdat اlwujuud waa qowl baila wey qaarkoodna wax kastoo jiraa oo jooga waa ilaah buu macanihiisu noqonaya qaarkoodna waxay qadareen buu leeyahy bxaqin qaala lأna aalihata اlbaطili mawjuudaة fi اlwujuud waayo ilaahyo baili dee way jiraan marka haddii la ihaahdo laa macbuda ila اllah dee wa wax kalaa ka soo baxaya a in waxaan la caabudayaaba uu yahay alihi xaq ahaa taasina waa bail waxaa la mida adirdiir oo isna kamida maalikiyada laa ilaha ila huwa macbudu bxaqi bu waxaa la mida saas oo kale oo isaguna saa u qadaray bxaqin imaamkii muctazilada cabduljabaar almuctazili wakadalika abu mansuur almaturidi waxaa la mid a alqaraafi isaguna fuqahada maalikiyada kamid a shekhu islam maxamed bin abdilwahab isagu wuxuu ihahdaa wamacnaha laa macbuda bixaqin ila allah halaatat lusulkaynu kusoo marnay qaarkoodna waxay qadareen mawjuud oo laa ilaaha mawjuudun laa ilaaha mawjuudun laba kala jira laa mawjuuda ila اllah in la idhaahdo taasi waa qowl ahli waxdat اlwujuud laa mawjuuda ila اllah mid jiraa ma jiro ilahay mooyaane marka wixii jiraaba waa ilaah marka horeynu soo hadal qaadnayna kaasi taasaynu ujeedin malaa ilaah waan raaciyaan umalaynaya laakiin saasaynu ujeedin laa mawjuuda ila اllah in la hah waa qowl ahli waxdat اlwujuud lakin culimada qaarkood ba waxay le man waa laa ilaaha mawjuudun oo mawjuud bay qadarayaan khabarka ibnu cashuur baa kamida tafsiirkiisa culimada saa qadartay culimada hore yihi laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin ila la waxay ku binaynayaan ereygan ilaah luqada iyo shareecaduba inay ku ilaaqday ilaaha xaqa iyo ilaahyada baailkaaba walihada ilaahyadii baailkaha si ay u baxaan oo dilaalatu laa ilaha illa ay uga baxaan ayay bixaqin qadarayaan qolooyinkan laa ilaaha mawjuudun lihi la soco maxay ku binaynayaan waa qolooyinka ilaah waa magac allah xaqi uu leeyahay haddii ilaah la idhaaba allah xaqa unbu ku dhacayaa bay leeyihin oo laa ilaaha mawjuudun male ilaah ka xaqaya ka baadilkaaba waa la idhaahdaa ee waxay leeyihin magacan ilaah sidiisaba waxa iskale allah xaqaa un walihada laa ilaaha mawjuudu ila allah marka ilaah bay uga jeedaan maxay allihii xaq aha marka qolooyin kale laa ilaaha mawjuudu waa qowlkoodu waa muqtadaa qowli man qaal alilaahu huwa almacbuudu bixaqin ereygan ilaah sidiisa wuxuu magac u yahay un ka xaqa lagu caabudo waman laysa macbuudan bixaqin falaa yusama ilahan fi lua walaa fi nusuus sharciya kaan xaq lagu caabudin isaga ilaahba lama yidhahdo ba yidhahd fii luqati lcarabna ilaah lama yidhaahdo fi sharcina ilaah lama yidhaahdo laakiin qowlkani qowl muxarara maaha oo luqada carbeed markaad u fiirsato in badan bay kusoo aroortay ilaaqu lafdi اlilaah calaa kuli macbuud bixaqin aw bibaaطil magaca alilaah in loogu yeedho mid kastoo la caabudo xaqa lagu caabudo ama ama baila lagu caabudo qur-aankana lafdul ilaah wuu ku soo arooray iyadoo lagu ilaaqoo loogu yeedhay macbuudaad baila ka qowli اllahi tacaala waina min shiicatihi laibrahim id jaءa rabahu biqalbin saliim id qaala liabihi wa qowmihi maada tacbuduun aifkan aalihatan duuna allahi turiiduun marka wixii ay caabudayeen oo aaliha baila magaca ilaah waa taa loogu yeedhay aifkan aalihatan duna allahi turiiduun waxaa la mida qowl llahi tabaaraka wa tacaala wma dalamnaahum walakin dalamuu anfusahum fama agnat canhum aalihathm anagu maanaan dulmin iyagaa naftooda dulmiyey ilaahyadoodii maxay ka tareen alati yadcuuna min duni illahi min shay lama jaءa amru rabik wma zaaduuhum gayra tatbiib marka iطlaaqu lafdi اlilah calى alaalihati اlbaطila warada fi اlqur'an اlkariim hore waxaanu sheegay carabi qoraxda inay yidhahdaan ilaaha sababta u yidhahdana ay tahay caabudista dadka qaarkood ay caabudeen culimada markaa diiday in la idhaahdo laa ilaaha mawjuudun baa la qadarayaa iyadoo ilaah looga jeedo ka xaqaa un qolada saatir iyagoo saa uga jeeda waxay leeyihin waa baail taasi waayo waxaa ka dhalanaya kula macbuudin cubida bxaqin aw baili huwa اllah in mid kastoo la caabudo xaqa lagu caabudo baila lagu caabudo inuu ilahay yahay wa acdam kufr in la macbuud kastaa ilaahay ta kale dee aaliha baili inay jiraan qur-aankaa sheegay ambiyada iyo rusushuna iskuma haysan fi wujuudi aaliha waxay isku haysteen fii kowniha xaqa aw baila xaq ba mise waa bail oo ambiyadu waxay lehen waa bail dadkii caabudayana maxay lahaayeen waa xaq bay lahayen culimada aadka u diiday waxaa kamid a ah sheekh cabdulaiif ibn cabdiraxman ibn xasan annajdi sida durar saniya ku taal kadalika sheekh ibnu baz raximah llahu tacala fi tacliiqihi cala axaawiya wakadalika sheekh xaafid alxakami kitaabkiisa macaarij اlqabuul ku qoran marka qowlka waa laga raajaxsan yahay lakiin halkay culimada qaarkood gaadhsiiyeen oo inay jasmiyeen baailnimadiisa bal aqbiya qaarkood ay ku sheegeen culimada qowlka ku tagtay waa laga wanaagsan yahay oo ay culimada tidhi laa ilaaha mawjuudun ila allah waxaynu sheegnay qowlkoodu inuu ku dhisan yahay in ereygan alilaah uu magac u yahay uun allaha xaqa ah oo marka hadalkooda macnihiis uu noqonaya uun ilaah xaqii ma jiro allah subxana wa tacaala mooyaane marka haddii muqtada eh, hada alqowl inuu qowlkoodu yahay la fahmo qowlkoodu uu iska dhowaanaya markaa qowl aada u fog noqon maayo waay qaarkoodna waxay qadareen sina horeba u ishaaray laa mawjuuda ila allah qolooyinka aaminsan waxat lwujuud wujuudku inuu mid qura un yahay oo kulu mawjuudna in allah lagu sheegi karo aaminsan oo marba si uun u dhigmaaya ama suuro yeelanaya oo ahl waxat lwujuuda oo kufaara ayagu laa ilaha illa saa u macnay uhi laa mawjuuda ila اllah mid jiraaba ma jiro ilahay mooyaane marka mid kasta oo mawjuudi waa ilaah aduu mawjuud baa tahay marka ilaah baa tahay waa ibnu carabi iyo dee raggii la midka ahaa xallaaj iyo waa madhabkii baatilka ahaa ee kufriga ahaa ee ay aaminsanaayeen wax kastoo ay caabudeenba inuu ilaahay yahay ay ku sheegi jireen waay shubahaadka qolooyinkan yidhi alilaah waa bimacnaa alkhaaliq ama alqaadir waxaa ka mida oo laga yaabo inaad kutubtanaad ku aragtaan inay yidhaahdaan waxaa qur-aanka ku soo arooray weliba meelo badan iyadoo ereyga arab la isticmaalay iyadoo loo jeedo alilah loo jeedo in ereyga arabi la ilaaqay oo la isticmaalay iyadoo loo jeedo maxay alilaah ama ereyga alilaah iyadoo in la isticmaalay iyadoo bimacnaa rabbi loo jeedo labadaa erey mid walba ka kale meeshiisa lagu isticmaalay taasina waxay u baahan tahay inaad qaacido sideedaba fahamto in laga hadlayo ereygu macnaha asal ahaan uu luqada ku leeyahay iyo in isticmaalkiisa laga hadlaya laba kala duwan wey imikana waxaa laga hadlaya maaha ma la ilaaqa arab iyadoo ilaah loo jeeda ama ilaah ma la ilaaqa iyadoo rabbi loo jeedo isticmaal laga hadli maayo masle markaynu ka hadlayno ee waxaa laga hadlayaa waa maa macna alilaah fi asli kalaami alcarab wa fi lqur'aani wasunna laa shaka inay jirto in ilaah la ilaaqo fi lqur'aani wasunna fi kalaami lculama iyadoo macaa rabbi loo jeedo ama rabbi la ilaaqo iyadoo ilaah loo jeedo taasina tusin mayso taraadufa alismayn labadan magac fii asli lmacna inay isku mid yihin oo waxba aanay ku kala duwaneen oo labada magac dee fii asli lua way ku kala duwan yihin iyo iyo arab fi luati carab laba macnoo kala duwan bay tusinaya oo an rabbi macaani badan oo u le waynu ku sheegnay halaaثat usuulka oo alkhaaliq iyo almaalik iyo almudabir iyo ay ka mid tahay iyo almurabi iyo asayid iyo alilaahna macnaha ahlu luga ay u sheegeen waa bimacnaa almacbuud ama min xayu اlisticmaal falaa ishkaala fi dalik labadan magacana arrintaasi kuma koobna oo magacyo badan baa jira oo kala macno ah fi asli luqa laakiin midkood ka kale meeshiisa la isticmaalo oo in midkood la ilaaqay kii kale loo jeedana tarkiibka iyo siyaaq uu tusinayo waxaynu soo marray oo kamid a alislaam iyo aliimaan fi asli luqa dee isku macno maaha mutaraadifaanina maaha laakiin yulaqu yustacmalu axaduhumaa muraada bihi macna alaakhar midkood baa la isticmaalaa la sheegaa la iطlaaqa iyadoo kii kale macnihiisa loo jeedo taana waa arrin asalkii dee khilaafsan walihaada maxay u baahan tahay dilaala min asiyaaqi watarkiib in kii kale loo jeedo in hadalku siduu u socdo iyo hadalku siduu u rakiban yahay inay tusiso macnaa waxay qaraainta culimadu ay ku sheegaan waxaa la mida albiru wataqwa fii asli macnaa labadaa erey isku mid maaha laakiin midkood ka kale iyadoo loo jeedo waa la isticmaalaa isticmaalkuna dee aslulmacnaa bedeli maayo aslulmacnuu sidiisiibuu ahaanaya halkiisuu fadhiyaya waxaa la mid ah alimu waalcudwaan waxaa la mid ah alfaqiir iyo iyo almiskiin asalka ishtiqaaqa labada magacay ka yimaadeen way kala duwayin oo fii asli luqa way ku kala macno duwayin lakin yustacmalu axaduhumaa fi makan اlaakhar markaa tanna waa sidaasoo kala un ta laga hadlayeyna taa maaha oo alilaah macnaha fi asl luqa uu ku leeyahay ee marka la ilaaqaba uu tusinaya laga fahmaya ma almacbuud ba mise waa macno kale doodu taaseh ee doodu may ahayn ma la ilaaqaa ilaah iyadoo rabbi looga jeedo ama arab ma la ilaaqa iyadoo ilaah looga jeedo taasi waa masale kale waana dee masale jirta taas waana masalo asalkii ka baxsan oo qaraain qaraain siyaaq watarkiib masale waxa weyaan laga fahmay wey waxyaabaha u badanee ay ku celceliyaan baanay masaladaasi ay kamid tahay inay yidhaahdaan alilah bimacna rab oo farqi uma dhexeeyo alilah iyo arab aluluhiya arububiya si dexlaan iyo iyo de kuwii lamidkahaaba aynu kasoo naqilay taasina waa bail waxaana yaanay seeka khaldamin kelmaddu aslu macnaha marka laga hadlayo iyo isticmaalaadkeeda marka laga hadlayo laba arrimoodo waxa weeyaan kala duwan wey wayna soo mari doontaa tusaale ahaan istawa aslu macnaha waa maxay isticmaaleedkeeda se macaani asalka ee luqada ku lahayd aan ahayn ma loo isticmaalaa waa laba masalo kood weligaa labadaasi see kaa khaldami aslu macna alkalima ama macna alkalima fi asli luga iyo isticmaalaat lkelima sideeda waa laba kala duwan ama majaas isticmaalku ha ku yimaado ama wax kale ha ku yimaado waxa weeyaan kelmadda asalkii ay man asalkaa luqada ay ku lahayd mid aan ahayn in loo isticmaalaa aad bay ugu badan tahay oo fi nusuusi asharcina aad iyo aad aya ay arrinta noocaasi ay ugu badan tahay markaa taasina wax xujo ah uma aha xujaj kaleoo markaa eh, iska liita oo iska caqliya ama nadari ah oo dee nusuusta khilaafsan iyaguna way jiraan laakiin kaas ayaa ugu muhiimsan saasoo kale waxay ku odhanayaan alilah almutaxayiru fiihi inuu yahay ama almultajau ilayhi ama aladii yufzacu ilayhi luqaduu kusoo arooray waxaan leenahay macaanidaasi ereyga alilah ha lahaado lakin macnihii asalka u ahaa maaha sida ibnu faris fii madi mucjim qays luqa uu ku sheegay waa talabaadee macaanidani tarjicu ilaa macna alilah aladi huwa almacbuud marka le yufsacu ilayh ama yultajaw ilayh de waxa weeyaan yufsacu ilayh ama yultajaw ilayh alfazcu ilayh waliltijaau ilayh waa noc min anwac cibaada marka almutaxayaru ilayhina dee kulu caabidin yataxayaru i fi lmacbuud ilxaq licadamati mid kastoo ilaahay caabuda macbuudka xaqa oo ilaahaya weynidiisa awgeed buu dee ugu taxayuraya wa cadamat llahi subxana wa tacaala ayaa qofka eh, ka wareerineysa weynida rabbi subxaana wa tacaala waayo miyaynu diidaynaa inagu alilaah macaanidiisa walow bililtizaam dalaalatu iltizaam baa ku tusiyeen alkhaaliq inuu ka mid yahay ma diin ma diidayno oo marka la dhahdo waa almacbuud maxaa ka laazimaya taa de inuu khaaliq yahay inuu mudabir yahay inuu maalik yahay leannu midaan sifaadkaa lahayni macbuud xaqa maba noqon karaba lakiin waxaynu diidaynaa waa maxay waa xasru macna اlilah fi hadihi اlmacaani in la idhaha ilah macnihiis waxa weeyaanoo qura alkhaaliq ama la idhahdo almalik ama almudabir ama alqaadir calى اlاkhtirac iyo wixii lamida taas ayaynu diidayna walihaada qofku isagoo qiraya ilaah macnihiisa asalki inuu yahay almacbuud inuu idhaahdo ilaah macaanidiisa khaaliq baa ka mida ama almaalik ama almudabir ama alqaadir cala اliqtiraac oo dalaalat liltizaam lafdigana kugu tusinayaa macanaa macaanida laazimka waa ka laazimaysa ka dhalanaysa buu ka mid ama si kaleba uu kuu tusinaya taasi iyadu wax dhibaataa ma laha oo qofkaa la odhan maayo qowlkii mutakalimiinta ee baatilka ahaa ayaad waafaqday lagu odhan maayo laakiin ta qofka lagu inkiraya ee qowlkiisa uu baatilka yahay oo qofka macna ilaah ku xasrinaya khaaliq iyo qaadir cala اkhtirac iyo oo diidaya alilaah macnihiisa weliba asalkaahi ee cinda aliطlaaqna loo isticmaalay fi اlugati wa fi sharci inuu yahay bimacnaa almacbuud calaa kuli xaal waxaynu fahnay alilaah inuu yahay bimacnaa almacbuud macaanida kale loo sheego dhamina inay unoqonayso taana in luqada iyo sharciga iyo kalaamu salaf intuba inuu tusiyo binaء عalى dalika laa ilaha il macneed muxuu noqonayaa laa macbuda bxaqi ilا اllah marka bxaqin haddii laga reebo miyaa la odhanaya qofkaasi khalad buu sameeyey ya maya hadduu ujeedo ilaah ka maga allah xaqa unbuu magac u yahay waana maslaka culimada qaarkood ay mareen oo culamaau atafsir iyo غayruhumba kamida xagga macnaha hadalkiisu waa sax laakiin muxararun baanu ahayn hadduu ujeedo cid kasta oo waxa weeyaan la caabudaa waa ilaah waa xaq cibaadadu taas waa bail iyadu bal waa kufri qof muslimiina waxa weeyaan taa odhan maayo laa ilaha ila اllah markaa in la idhaahdo bxaqin in la raaciyo maxaa laga ixtiraazaya baynu nihi meesha lagaga saaraya dee inay jiraan aaliha baila iyo inay raajix tahay magaca ilaah ilaha xaqa iyo ilaha bailka labadaba in in lagu isticmaalo oo luqaduna ay tusisay nusuusta shareecaduna alilaahi uu kusoo aror iyadoo loo isticmaalayo ilaahi bailka aha waxaa kaloo culimadu ay uxujeysteen sida ibnu jariir uu ku sheegay tafsiirkiisa kadalika sicdi sheekh ibnu baaz qowl llahi tabaaraka wa tacala dalika biana allah huwa alxaq wa ana ma yadcuuna min dunihi huwa albail mar haddii allah lagu sheegay ilaahay xaq aha inuu yahay taasi mafhuumkeedu waxa wey inay jiraan kuwa ilaah la yidhaahdo laakiin ilaahnimadoodu ay tahay bail dulmi iyo xaq daro lagu caabudayo xaq aan lagu caabudahayn wallahu subxana wa tacaala aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih waasxaabihi ajmaciin